ma dina allahu lishayin maa adina allaahu ay ma stamaca allaahu weeyaan ilaahay ma dhegaysto lishayin shay ma dhegaysto maa adina siduu u dhegaysto linabiyin nebi siduu u dhegaysto nebigaasoo xasina sawti xasana sawti cod quruxsan leh yataqannaa akhrinaya bilqur'aani akhrinaya yajharu bihi lana jahraya ilaahay siduu u dhagaysto nebi cod quruxsan oo qur'aankii kor oola jahraya wuxuu u dhegaystaaba ma jirto ilaahay subxaana wa tacaala waa alle samiicah in badan baana qur'aanka lagu tilmaamay alle inuu yahay subxaana wa tacaala samiic oo basiir yahay in badan baa la inoo sheegay sifaadkiisayna ka mid tahay waxyaabaha ilaahay maqlayana waa wax allaala waxaanu ku hadlayno ilaahay waa maqlaa waxaanu samaynaynana ilaahay waa arkaa jalla wacalaa waxa ilaahay uu maqlo jalla wacalaa waxa ugu qiimo iyo qaayo badan waa nebi cod quruxsan leh oo qur'aankii akhrinaya lana jahraya maa adina allaahu ay mastamaca stamaca allaahu weeye ilaahay ma dhegaysto lishayin shay ilaahay ma dhegaysto maa adina siduu u dhegaysto linebiyin nebi siduu u dhegaysto xasana sawti cod quruxsan leh yataganaa nebigaasoo ku dhawaaqayo oo ku khinaha la sheegayo kii heesta ma aha ee halkan waxaa loola jeedaa yataganaa ku sawdaynaya weeye ku codaynaya bilqur'aani yajharu bihi isagoo la jahraya weliba muttafaqun calayh macnaa adina allahu ay istamaca allah weye dhegaysadkii wa huwa kaasina waxa weeye ishaaratun tilmaamis ilaa ridaa inuu ilaahay raalli ka yahay walqabuuli aqbalayana macnaha ilaahay markuu dhegaysanayo waxaan inuu raalli ka yahay bay ku tusinaysaa oo uu aqbalayo وعن أbي موسى الأشعري waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم qاala lahu أbu muسى الأشcري buu wuxuu yidhi xadiidku sheekuu ku yimid oo waxay ahayd nebigu calayhi الصلاaةu wasalaam habeenkii waa socon jiray ummadda islaamka ee reer madiina ayuu nebigu dhowrdhowri jiray xaaladooda iyo siday tahay iyo habeenka xaaladdu sida ay tahay nebigu wuxuu soo maray habeenkii dambe abu muusa alashcari gurigiisa isagoo tukanaya salaatuleyl codkiisii buu dhagaystay aad buu ula tacajubay nebiga calayhi salaatu wasalaam codka quruxda ilaahay siiyey subxaana wa tacaala aad buu dhegta ugu sii raariciyey cabbaar buu dhegaysanayey markuu waagii bariyey ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u sheegoo wuxuu yidhi xalay haddaad arki lahayd anoo dhegaysanaya qiraa'adaada qur'aanka markaa salaatuleilka u taagnayd waa ku dhagaysanaye markaa sheekadana dhex martay abu muuse alashcarina wuxuu yidhi haddaan ogahay inaad dhagaysanayso codka waaba sii qurxin lahaa rasuulkii allow intaa mehe waaba kaga sii dari lahaaba markaasaa nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi laqad uutiita mizmaaran limazaamiiri ali daawuud sidaasuu marka ku yidhi xadiidku sheekada dheer buu la socday can abi muuse ashcari waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh ana rasuul اllahi salى اllahu alayh walih wasalam qaala lahu nebiga wuxuu u yidhi laqad uutiita adiga waa lagu siiyey mizmaaran cod quruxsan baa lagu siiyey oo min mazaamiiri aali daawuuda cododkii nebiyullaahi daawuud ka mida maxaa yeeley nebiyullaahi daawuud aad buu u cod quruxsanaa codkiisa waxaa la yidhaahdaa markuu akhrinayo zabuur ina zabuur baa ilaahay siiye markuu akhrinayo zabuur xataa shimbiruhu waa istaagi jireen ma dhaqaaqi jire siday u dhegaysanayaan marka abu muusa alashcari qayb ka mida codkaa quruxsan baa ilaahay siiyey subxaana wa tacaala laqad uutiita marka adna waa lagu siiyey mizmaaran baa lagu siiyey min mazaamiiri aali daawuud codadkii quruxsanaa ee nebiyulaahi daawuud mid ka mida ayaa lagu siiyey muttafaqun calayh wa fii riwaayati limuslimin ana rasuulu llaahi allahu alayh ali wasalam qaala lahu nebigo wuxuu ku yidhi low ra'aytanii haddaad i arki lahayd wa ana aniga oo xalay astamicu liqraa'atika qiraa'adaada dhegaysanaya astamicu dhegaysanaya liqiraa'atika qiraa'adaada dhegaysanaya albaarixata xalay xalay anigoo qiraa'adaada dhegaysanaya haddaad i arki lahayd macnaha sidaan kuugu dheg raaricinayey ayuu nebigu oola jeedaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasuu isna ku yidhi haddaan ogahay waaba sii qurxin lahaa rasuulkai allow wa can ilbara bni caazibin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay annabiya sala allahu calayhi waali wasalam qara'a isagoo akhriyey fi lcishaa'i salaaddii cishaha ayuu nebiga wuxuu ku akhriyey wاttiini wالzaytuun bacda alfaatixa famaa samictu marka bara bni caazib baa hadlaya wuxuu yidhi suuraddaa cid akhrisa famaa samictu maanan maqlin axadan qof maanan maqlin axsana sawtan kaga cod quruxsan minhu nebiga xaggiisa calayh salaatu wasalaam qof qur'aan akhriya oo nebiga kaga cod quruxsan weligayba maanan maqlin buu yidhi muttafaqun calayh wa can abi lubaabata waxaa laga wariyey bashiir ibni cabdilmundir buu ahaa radi allahu tacaala canh ana اnabiya salى اllahu alayh walih wasalam qaala wuxuu yidhi man lam yatahanna bilqur'aani qofka aanan qur'aanka ku codkiisa ku qurxinin oon ku sawdaynin falaysa mina naga mid maaha oo takhaniga halkan waxaa loola jeedaa in xuruufihii laga soo saaro makhaarijtoodii codkii laga soo saaro makhaarijtoodii xuruufta ay lahaayeen oo sideed iyo labaatankana xaraf mid walba makhraj bay leedahay laga soo saaro taana waxay noqonaysaa inuu qofku sida tajwiidka ahayd u akhriyo tajwiidka waxaa la yidhaahdaa waa eh, in la siiyo xaraf walba xaqa uu leeyahay ee uu mudan yahay in la siiyo allana qur'aanku nagu faray subxaanah wa tacaala waratili lqur'aana maxaa la yidhi tartiila siduu yahay ee tartiibta in loo akhriyo waxaa la diidayaa xuruufihi maxaa yeelay laxnigaa u qaybsamaya laba qaybood laxni jeli ah iyo laxni khafi ah laxni weyn weeyaanoo aan loo dulqaadan karaynin iyo mid khafi ahoo qarsoon oo qofka la iga indhalaaban karo marar qaarkood saasay u qaybin jireen culimmadu man lam yatahanna marka qofkaana ku sawdayninoo codkiisa ku qurxinin bilqur'aani falaysa mina rawahu abu daauud baa wariyey biisnaadin jayidin buu ku wariyey macnaa yatahanana waxaa loola jeedaa yuxasinu sawtahu codkiisa inuu ku qurxiyo bilqur'aani qur'aanka inuu ku qurxiyo can ibni mascuudin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala liya nabiyu sal allahu alayh waalih wasalam nebiga allah wuxuu igu yidhi iqra'a calaya alqur'aan cabdullaahino wuxuu aha nin qiraa'adiisu aad u cajaa'ib badanta nebiga calayhi salaatu wasalaam baa weydiistoo ku yidhi iqra' calaya aniga igu dul akhri alqur'aana igu dul akhri cabdullahi bni mascuudow faqultu cabdulaahi nebigu su'aal ku celiyo wuxuu yidhi yaa rasuul allah aqra'u calayka ma dushaadaan ku akhrinayaa qur'aankii wa calayka unzil adigoo lagugu soo dejiye adaaba lagugu soo dejiye ma anaa hadda kugu dul akhrinaya qaala nebigu wuxuu yidhi innii anigu uxibu waan jeclahay saad sheegaysa waa runta laakiin waxaan jeclahay an asmacahu qur'aankii in aan ka maqlo min hayri hayrkayga in aan ka maqlo faqara'tu calayhi markuu sidaa yidhi waxaan bilaabay in aan ku akhriyo suurat الnisa xataa ji'tu ilaa aan soo gaaray hadihi اlaaya aayaddan oo tanna ilaa aan ka soo gaaray oo waa tee fakayfa ida ji'na min kuli ummati bishahiidin waji'na bika calى haؤulaaءi shahiida fakayfa aayadda afartanaad wey fakayfa maxay noqon idaa ji'naa haddaanu la nimaanno min kulli ummatin ummad walba bishahiidin markhaati xaaladoodu maxay noqon doontaa haddii aannu ummad walbaba markhaati u keenno wa ji'naa bika adigana aan ku keenno nebi muxamedow calaa haaulaa'i kuwan ummaddiisaa loola jeedaa shahiidan adigoo markhaati ku ah maxaa nebi walba ummaddiisu markhaati ku yahay ummad walba markhaatigeedii waa keenaynaa kuwan adiga laguu soo dirayna adaa markhaati u ah waa ku keenaynaa wey macnaheedu qaala nebigu calayhi salaatu wasalaam aayadda afartanaad markii la marayey wuxuu yidhi xasbuka alaan xasbuka ay kaafigaaga weeyaan alaana hadda intaa waa igu filan tahay wey macnaheeda hmm. faltafattu ilayhi markuu sidaa yidhi nebiga waa dhowray buu yidhi faida caynaahu mise labadiisii indhood tadrafaani nebigu waa qulqulayaan waa ilmeeye nebiga calayhi salaatu wasalaam qur'aankii baa taabtay muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa warinaya marka nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu goynayey wuxuu ku yidhi xasbuk in sadaq allahu alcadiim la yidhaahdo wax soo arooray maaha xasbuk in la yidhaahdo saasayaa sunnada ah oo markuu qofka haddii intaas ah, lagu joojinayo xasbuka in qofkii lagu dhaho baabu waxa uu baab yahay alxahi boorin calaa suwarin suurado khaas ah iyo wa aayaatin aayado makhsuusatin gaar ah in si goonni ah loo ammaanay qur'aankii suurado ka mid ah iyo aayado ka mid ah weliba aayado ka mida ah in si gaara ah loo tilmaamay oo macnuhu waa maxay fadliga ay leeyihiin iyadoo qur'aanko dhan fadli leeyahay baa suurado iyo aayado mucayan ah oho qur'aankii ka midana fadli goonni a sii leeyihiin isku mid ma aha maxaa yeele aayadda tawxiidka ilaahay ka warramaysa iyo aayaadka qisaska isku mid ma aha acdamu aayatin fi kitaabi illah xadiidu ubay bna kacab waa aayat kursi weeyaan waxay ka hadlaysana dhammaanteeda waa tawxiidka iyo sifaatka ilaahay allahu laa ilaaha ila huwa alxayu اlqayuum laa taأkhudhu sinat wala nowm lahu ma fi الsamaawaat waa sifaatka ilahay weeyaan subxaanah wa tacaala way ka fadli badan tahay qur'aanka intiisa kale oo dhan aayadaha ah sababtay tahay waa waxdaaniyada ilahay bayna baraysaa sidaasoo kale suurat اlkhlaas way ka fadli badan tahay in badan oo suuradaha qur'aanka maxaa yeelay kulligeedba waa ikhlaas iyo ilaahi subxaana wa tacaala sifadiisa iyo tilmaantiisa weeyaan marka waa kala fadli badan yahay qur'aankii wa can abi saciidin waxaa laga wariyey magiciisu wuxuu ahaa raafic ibnu lmucalla radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala lii rasuulu llahi sal allahu alayhi waaalih wasalam xadiidkan sabab buu ku yimid oo waxay ahayd ninka la yidhahda abi saciid raafic ibn almucalla ayaa wuxuu yidhi anoo salaad ku jira yaa nebiga ii yeeray kaalay salaad baan ku jiraa ma nebigaan ajiiba salaaddu waa sunno wey ajiibitaanka nebiguna waa maxay waa waajib weeye sunniya waajib hadday isku dhacaan maxaa la yeelay waajibkaa la hormarinaya inuu ka baxay sunnadan oo waa soonka sunnada oo kale khiyaar baad leedahay wakhtigaad doontaad afuri kartaa qof walaalka oo muslima ah hadduu ku yidhaahdo maanta ii afur waa iska sunne uu ku yidhaahdo ilaa wa ilaa waad ka yeeli kartaa haddaad doonto haddaana wax adag aysan ahayn in la yeelaa waa sida sunnada ah xaqu lmuslimi cala lmuslimna weeyaan marka sunnuu tukanayay nebigaa u yeeray calayhi salaatu wasalaam laakiin saxaabigan ma ogeyn sunnadiisiibuu iska sii watay markuu dhammeeyey yuu nebiga u yimid nebigaa ku yidhi calayhi salaatu wasalaam sow ilaahay ma dhihin yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu maxaa la yidhi lilaahi walirasuul ida daxakum lima yuxyiikum maxaa yeelay alle iyo rasuulba waxay noogu yeerayaan wax nolosheenna adduuniya aakhira intaba ah marka markii la baray ayaa waxaa lagu yidhi ma ku baraa marka xadiidkan qisadana marka nebigu u sheega caley sababtii loogu yeeraya waata nebigaa wuxuu ku yidhi alaa ucallimuka ma ku baraa acdama suuratin suuratan ugu weyn fi lqur'aani alkariim qur'aankeennan fi lqur'aan suuradda ugu weyn maku baraabaa lagu yiri qabla an takhruja intaadan ka bixin min almasjidi masaajidka intaadan ka bixin salaadiisii waa soo dhammaystay inuu baxaa buu doonayey gacantaa nebiga qabtay salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa la sii socdaa maku baraa suuradda ugu weynanka badan qur'aankeennan weliba lafdiga kale wuxuu odhanayay suuraddaasi ilaahay uunan ku soo dejinin la fi tawra wala fi linjiil wala fi zabuur walaa fi lqur'aani اlkariim suurad la mid ah ma ku baraa buu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam faakhada biyadii markuu hadalkaa yidhina faakhada biyadii gacantayduu qabsaday nebigu calayh salaatu wasalaam waa ila sii socday dhankii albaabka falamaa araada markuu nebigu damcay wuxuu odhanayey abi saciid raafic bn almucalla anigu lugtaan dib u dhigayey maxaa yeele inaan baxa ma rabin qabla an takhruja min almasjid buu nebigu yidhi intaadan albaabka ka bixin makuu sheegaa ha ii sheeg albaabkiina waa u soconnaa waa kan waa noo dhowyahay marka xoogaa lugtan dib u dhigaya nebigana ma caasin karo ma dhihi karo ii sheeg lugtana xoogaa dib u dhigaye falammaa araada markuu damcay an yakhruja nebiga inuu baxo waaba la gaaray albaabkii qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii allow innaka qulta adigu waxaad igu tidhi alaa ucallimuka sow kuma baro acdama suuratin suuratan ugu weyn fi lqur'aani alkariimi sow kuma baro qur'aankeennan suuradda ugu weyn sow kuma baro rasuulkayo saasaa igu tiri alaa wacallimuka sow kuma baro acdama suuratin suuratan ugu weyn fi lqur'aani qaala nebiga calayh salaatu wasalaam jawaabtii buu siiye oo wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin faatixadii weeyaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa suuraddaa weeye hiya sabcu lmahaanii waa toddobadii soo laalaabanayey waalqur'aan alcadiim weeyaano qur'aankii weynaa weeya alladii qur'aankaasoo uutiituhu la isiiyey walaqad ataynaaka sabca min almaani soo ma ahayn waa iyada weeyaan maaanidan culimmadu waxay idhaahdeen soo celcelintu toddobiyo toban mar baa maalintii la soo celceliyaa salaadda marka la gelayo taabanna waa loola jeedaa rawaahu lbukhaariyu marka xadiidka wuxuu noo caddeeyey suurat alfaatixa inay tahay acdamu suura fi lqur'aani alkariim wa can abi saciidin alkhudriyi waxaa laga wariyey sacd bni sinaan baa isna la dhahaa ibn malik radi allahu tacala canhu ana rasuul اllahi salى اllahu alayh walih wasalam qaala wuxuu yidhi fii qul huwa allahu axad suuraddaa la yidhaahdo qul huwa allahu axad suurat اlikhlaas weeyaane wاladii nafsii biyadih dhaar buu ka hormariyey intuusan noo sheegin wاladii nafsii biyadih allaha ay naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaa inahaa suuraddaa ma aragtaan latacdilu waxay u dhigantaa ulu اqur'aani qur'aanka saddex marka loo qaybiya qayb ka mid a ah weyaan xagga ajarka ayaa loola jeedaa saddex marka loo qaybiyo qayb ka mid a ah weyaan maxaa yeelay ikhlaaskii oo dhan ama tawxiidkii oo dhan bay saafi ka dhigtay bilowgeeda ilaa dhammaadkeedaba waa tawxiid weeye waana su-aashii ku timid qorayshi markay nebiga weydiisay calayh salaatu wasalaam baa la dhahaa sif lanaa rabbaka ay ku yidhaahdeen rabbigaa noo tilmaan see u egya horta markaasaa ilaahay soo dejiyey subxaana wa tacaala qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad marka waa ulu lqur'aani weeyaan qur'aanka saddex marka loo qeybiye qayb ka mid ah weeyaan wa fii riwaayatin waxaa ku soo arooray ana rasuul اllahi salى اllahu alayh walih wasalam qaala liasxaabih asxaabtiisa wuxuu u yidhi ayacjizu axadukum qofkiin ma ka cajizayaa oo ma ka tabarbeelayaa an yaqra'a inuu akhriyo biuluثi اlqur'aani fii laylatin saddex meeloodoo meel qur'aanka soddon jis weeye saddex meeloodoo meel maxaa noqonaya waa toban jis weeyaan marka qofkiin ma ka cajisaya qur'aanka tobantii inuu akhriyo fashaqa dalika calayhim arrintii aad bay ola weynaatay oo sidaasay u qaateen aanu u tilmaamayno rasuulka allah haddee habeen kasta toban jis ya akhrin karaba weeyaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen ayunaa keenneebaa yutiiqu kari kara daalika yaa rasuul allah arrinkaa keebaa kari kara rasuulkii allow faqaala wuxuu yidhi arrintaas sidaa ma ahe aad u qaadateen toban jisna loolama jeedee qul huwa allaahu axad allaahu samad uluث اlqur'aani weeyaan qur'aanka saddex marka loo qaybiyo qayb weeyaan rawaahu اlbukhaariy wa canhu waxaa laga wariyey abi saciidin اlkhudri radi allahu tacaala canhu ana rajula nin ayaa samica wuxuu maqlay rajulan nin kale oo yaqra'u akhrinaya nin kaleoo iska tukanaya habeenkii oo salaatuleyl tukanaya faatixadii hadduu akhriyaba qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufwan axad waa ku celceliyaa waa ku celceliyaa yuraddiduha ragco walbaba waa ku celceliyaa falammaa asbaxa markuu waa bariistay ayuu ninkii xalay wax maqlayay jaa ilaa rasuuli illaahi sala allah alay wasalam nebiga alluu u yimid fadakara dalika lahu arrinkiibuu u sheegoo wuxuu yidhi rasuulka allow ma ogtahay horta xalay ninkaa deriskayga ama ninkaa hebel la yidhaahdo salaad buu u kacaa faatixadii hadduu dhammeeyona qulullo dabada qabtaa waa rukuuca haddana waa soo kacaa faatixadii qulwalle haddana dabada u qabtaa wa kaana arajulu yataqaaluha ninka sidaa markuu leeyahayna wuxuu u oranayey waxay ahayd yataqaaluha yanii isagoo yaraysanaya waa yaraysanayoo wuxuu lahaa kaannamaa qur'aan kaleba inuusan noqon waa maxay faatixadan markuu dhammeeyo qulwalla un dabada u qabanaya ninkan faqaala rasuulu llahi sala alla alay slam baa u jawaabo wuxuu yidhi walladii nafsii biyadi ilaahay baan ku dhaartay naftaydu ay gacantiisa ku jirtee innaha suuraddaa ma aragtaa latacdilu way u dhigantaa ulu lqur'aani qur'aanka marka saddex loo qeybiya qayb ka mid a ah weeyaan rawaahu lbukhaariy وعn abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih waslama qaala nebiga wuxuu yidhi fii qul huwa allahu axad markuu ka warramayey inaha suuraddaasi tacdilu way u dhigantaa ulu اlqur'an saddex marka loo qeybiya qayb ka mid a weeye qur'aankii rawaahu muslimun وعn أنس رضي الله تعالى عنه أن رجuلا قاaل nin baa wuxuu yidhi ya rasuul الlah إنii أحiب hذiه الsورة xadiiثkan sabab buu ku yimid oo waxay ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ciidan diray nin buuna mas-uul ooga dhigay wuxuu yidhi hebel baa mas-uul idiin ah intiina kalena ciidan baa tihiin isagaasaa marka madax idiin ah ninka mas-uulka ah isagaa tujinaya hadduu tujinayo salaadda markuu dhammeeyo wuxuu ku tujin lahaa qulwallu dabada u qabtaa haddana waa u qabtaa maalintii koowaad maalintii labaad lagu tegiyoo lagu soo noqoy qulolo waxaan ahayn maba akhriyaba saxaabadii marka markay soo laabteen nebigay uga dacwoodeen salawaatu ullah wasalaamu caleyh marka hore waxay ku yidhahdeen niba waa maxay qulwalahanuna dabadan loo qabatay ma wax kale nagu tujisid markaasuu wuxuu yidhi ama sidanaad ahaanaysaanood raalli ku noqonaysaan haddaydan raalli ku ahayn cid kaleo idin tujisa raadsada anugu intaan baan idinku tujinaya waxay yidhahdeen maya rasuulka amiirna oga kaadhiga ku khilaafi mayno haddii sidaa lagu baxay oo lagu soo noqday nebigay uga dacwoodeen oo u sheegeen oo waxay yidhaahdeen rasuulka allow ninkan nicma rajul horta laakiin hadday noqoto salaadii qulwallun buu nooga baxay ku tagnay oo ku soo laabannay nebigu wuxuu yidhi isaga weydiiye sababtu u sameeyey waa loo tego waxaa la yidhi nia maxaa kugu kallifay markaasuu wuxuu yidhi warkan soo socda marka sheekadaas intaa ka cadfan intaasaa inaga maqan ana rajula nin ayaa qaala wuxuu yidhi ya rasuul allah inii uxibu anigu waa jeclahay hadihi suura qul huwa allahu axad qaala marka wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ina xubbahaa jacaylkeeda aad jeceshahay suuraddani adhalaka aljanna jannaduba ku geliyeyba maaha waad geli doontaa waaba ku geliyeyba macnih oo waa bishaaro weeyaan inuu yahay min ahli ljanna taasaaba loogu sii bishaareeyey rawaahu tirmidiy ayaa wariyey wa qaala wuxuuna yidhi xadiiثun xasanuun wrawaahu اlbukhaariy waa wariyey fi saxiixihi tacliiqan wa can cuqbata bni caamirin waxaa laga wariyey radi allahu tacala canh ana rasuul اllahi salى اllahu alayh walih waslama qaala wuxuu yidhi alam tara aayaatin unzilat hadihi اleyla lam yura milahuna qad alam tara miyaad war u haysaa ood aragtay weeye aayaatin aayado miyaad war u haysaa unzilad la soo dejiyey haadihi habeenkan oo xalay ah war miyaad war u haysaa ood se og tahay aayado la soo dejiyey xalay lam yura lama arkin miluhunna aayadahaasoo kale qaahood hadda ka horba lama arkinba oo waa maxay qul acuudu birabbi اlfalaq qul acuudu birabbi اnnaas labadaas suuro wey iyagoo kale xale wixii laygu soo dejiyeen wax lamida lama arag rawaahu muslimun baa warinaya aad buu nebiga u weyneeyey macnaha labadan suuradoodna wa can abi saciidin alkhudri waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka allo wuxuu ahaa yatacawadu min aljaan jinniga waa ka magangelyo weydiisan jiray ilaahay wa caynlinsi isha insigana ilaahay waa ka magangelyo weydiisan jiray oo ducooyin buu akhrisan jiray xataa nasalat ilaa ay ka soo degatay almucawadataan labadii suuradood hadda aan tilmaamayno qul acuudu birabbi اlfalq iyo qul acuudu birabbi الnaas falama nazla markay labadaas suuradood soo degeen akhada bihimaa iyagii buu qaatay wa taraka maa siwaahumaa wixii intaa ka soo haray ee ducooyin ahaa oo dhanna waa ka tegey rawahu tirmidiy ayaa warinaya wa qaala xadiiثu xasanu صaxiix oo macnaha waxa weeyaan nebigu calayh الsalaatu wasalaam wixii kale oo dhan wuxuu kaga kaaftoomay labada suuradood labada suuradood ayuu kaga kaaftoomay oo subxiina saddex mar buu ahrin jiray habeenkii ama galabkii marka la gaarana saddex mar buu ahrin jiray subxii bacda alfajr ama xilliga salaada fajr ay soo gasho wixii ka dambeeya ayuu bilaabayey saddex mar buu ahrinayey galabtii haddii la gaarana casarkii iyo wixii ka dambeeyaba saddex mar buu ahrinayay habeenkaasoo dhan xifdi bay u tahay oo il insi iyo il jinni waxay ahaataba iyo shayaadiintii iyo waxoo dhanba way kaaga filan tahay iyo adkaartii kale nebigu akhrin jiray calayhi salaatu wasalaam waynu u tegi doonnaa kitaab aladkaar halkaasaynu ku gaari doonnaa haddii ilah yidhaahdo rawaahu tirmidiy wqaala xadiiثun xasanuun وعn abi hurayraةa radي الlahu tacalى canhu ana rasuul اllahi salى اllah عalayh walih waslm qaala wuxuu yidhi nebigu min alqur'aani qur'aankan kariimka ah waxaa ka mida suuratun baa ka mid ah ثalaaثuuna aaya suuraddu waa soddon aayadood suuraddaasi shafacat way u ergan noqotay lirajulin nin bay u ergan noqotay xataa jeer oo gufira lahu loo dhaafay wa hiya suuraddaasi tabaaraka aladii biyadihi اlmulku weeyaan oo xadiidkan qisu ku yimid oo qisadu waxay ahayd nin saxaabi ah baa safar ahaa meel buu degay gogashiisii buu dhigto waa seexday isagoo dhulkii markuu dhinaca dhulka dhigay iyo wuxuu maqlaya suuraddan تbارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور waan la arinaya dhinacyada hadduu fiirfiiriya wax jooga ma leh suuraddiina waa maqlaya markuu dhinaca dhulka dhigo nebiga calayhi salaatu wasalaam buu la kulmo waa u sheegay waa u sheegay markaasaa nebigu warkan yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh min alqur'aani waxaa ka mida suuratun baa ka mida alaaثuuna aaya soddon aayadood weeyaan shaafacat lirajulin nin bay u erga noqoto cadaabkii ilaahay ka badbaadisay marka suuraddani qofka akhriya cadaabka cadaabalqabriga waa laga badbaadiya wey macnaheedu cadaabalqabriga waa laga badbaadinaya xataa gufira lahu ilaa ilaahayba u dembi dhaafay wa hiya suuraddaasina intaa la inoogu dayn lahaa dhowr suuradood baa jira qur'aanka kariimka soddon aayadood ah sajida waa soddon aayadood oo tabaarak waa soddon aayadood dhowr suuradood baa jira oo sidaasoo kale ah tay tahay waa laysku qabsan lahaa laakiin nebigaaba noo sii bayaaniyey salawaatu wasalaamu caleyh suuratulmulki inuu sidaa u ishaarayna way soo aroortay halkan laakiin uuba noo sii sheego wuxuu yidhi tabaaraka aladii biyadihi اlmulk suuraddaa weeyaan rawaahu abu daawuud baa wariyey wtirmidiy waqaala xadiiثun xasanu wafii riwaayati abi daawuud tashfacu way u ergan noqonaysaa oo suuraddan qofka akhriyaa way u ergan noqonaysaa waxaa wanaagsan marka qofka inuu intuunan seexanin akhriyo waa soddon aayadood wey shan daqiiq ka yar bay kugu qaadanaysaa aad bay u fududahay وعن أbي مسعوud waxaa laga wariyey الbdri cقبة بن cمر الأنصاري الbdri weya رضي الله تعالى عنه وأرضاه saxaabigii la oran jiray عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم qاala nebigu wuxuu yidhi man qرأa qofka akhriya bالآayatayni labada aayadood oo min آkhiri sوuraة البقرة u dambeeya sوuraة البقرة آmن الرasuuل halkaa ka bilo weyaan labada aayadood qofka akhriya fii leylatin habeen kafataahu waa ku filan yihiin qofka akhriya labadaas suura aayadood habeenkii intuunan seexanin ka hor waa ku filan yihiin maxay kaga filan yihiin cala ikhtilaafin cinda alculamaa nebigu ma sii bayaaninin salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxay oga filan yihiin laakiin wuxuu yidhi waa ku filan yihiin muttafaqun calayh qiila marka waa kan aqwaashii culimmada oo markay fasirayeen waxay yidhaahdeen kafataahu waa kaga filan yihiin xifdi inay u noqdaanoo almakruuha wax allaaliya wixii makruuh a kaga filan yihiin oo macnuhu waa maxay xirsi bay kuu noqonaysaa labada aayadood markaad akhriso wax xumaan kuula iman karaa male khalaas xijaab weeyaan shaydaan iyo balaaye iyo waxoo dhan iyo kulli wax kuu iman kara maleh fii laylati marka kafataahu saasaa loola jeedaa almakruuh oo dhan fii tilka leyla waqiila waxaa la yidhi qowl kaloo culimmada ka mida ah wuxuu dhahayey kafataahu waa kaga filan yihiin min qiyaami leyli habeenkii inuu kacay kaga filan yihiin iyadaaba qiyaamleyl kuu noqonaysa ajarkeedii calataal waxay noqotaba waa kugu filan tahay adigu ha sii daynin hana ka cajizin inaad akhriso wa can abi hurayrata waxaa ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wali wasalam qaala nebiga wuxuu yidhi laa tajcaluu buyuutakum war guryihiinna ha ka dhigina maqaabir quburo ha ka dhigina guryihiinna qabri ha ka dhigina maxaa yeelay ina ashayطaana shaydaanku yanfiru waa ka cararaa min albeyti guriga alladii gurigaasoo tuqra'u fiihi lagu akhriyo suuraة اlbaqara shaydaanku waa ka cararaa guriga lagu akhriyo suuraة اlbaqara rawaahu muslimun baa wariyey macnaha qubuuraha qur'aan laguma ahriyo qabri inta la tago qur'aan laguma ahriyo sidaa darteeda gurigaaga qabri oo kale ha ka dhigin e macnuhu waa maxay intaad guriga joogto kitaabka la soo baxo ahri oo waxaad akhrisaa ha noqdo khaasatan suurat lbaqara maxaa yeelay akhrintaad akhrinaysu shaydaan kaga cararayaaba guriga cala saddexdii maalmood inaad intaad khatimtid ayaa wanaagsan maxaa yeelay guriga saddex maalmood marka lagu khatimo ma soo geli kara shaydaan xirsi bay u tahay xirsi xir weeyaano saddexdaa maalmood agaarkaa ma soo marayo qofka maalin walba dhammeeyana agtiisaba ma iman kara iska dhaaf walaa sixir baanan karaynin walaa shaydaan baanan karaynin wax kari karaa male hareerahaasoo dhan kuuma iman karaan laakiin maalinta aad ka tagta suurat اlbaqara nebigu waatuu noo sheegay salawaat اllah wasalaamu calayh akhduha baraka buu odhanaya qaadashada suurat lbaqara waa baraka wey wa tarkuha xasra ka tegisteeduna waa shallay iyo nadaamo iyo qoomamo weeyaan marka qofku inuu ka taga ma ahe maalin walba iska akhri oo dhamme gurigana ku akhri xirsi xir weeye awlaadda iyo reerka iyo adiga iyo waxoo dhan shaydaan idiin soo geli mahayo ina shayطaana yanfiru shaydaanku waa ka carara min albeyti guriga aladii gurigaasoo tuqra'u fiihi lagu akhriyo gudihiisa suuraة اlbaqara rawaahu muslimu baa wariyey suuraة اlbaqara marka cajaa'ib badan bay leedahay qisadeedana waaba noo iman doontaa qaybo ka mid ah wa can ubay bna kacbin waxaa laga wariyey radi allahu tacala canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam isagoo la hadlaya saxaabigii ubay bna kacab ahaa ayuu wuxuu ku yidhi yaa abalmundir abalmundir waa ubay bna kacab kunyadiisa weeyaan abalmundirow atadri ma garanaysaa ayu aayatin aayad tee ka ahoo min kitaab illaahi kitaabka ilaahay macaka adiga macaaga ahaaday acdamu ugu weyn kitaabka alle aayadaha qur'aanka ee macaaga ahayd xifdisan tahay teeba ugu weyn ma taqaana horta sidaadaba qur'aankoo dhan isku soo wada dar aayaadkiisa aayadee ugu weyn qultu waxaan idhi buu yidhi haddaan cabbaar fakiray allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum aayat lkursi fadaraba fii sadrii markaan sidaa idhi calaa cashiisiibu wuxuu ku dhuftay laabtayda nebiga calayh salaatu wasalaam wa qaala wuxuuna yidhi layahnika alcilmu cilmigu ha ku daadego wey abalmundirow waa bishaaro weeyaan iyo duco rawaahu muslimun marka aayaddaasina aayad sahlan maaha qofka inuu akhriyo habeenkii intuunan seexan labada aayadood u dambeeya suurat lbaqara iyo aayat lkursiga muhim weeyaan rawaahu muslimun wa can abi hurayrata aayaddaasi inay tahay aayad aad iyo aad u weynan badan oo shayaadiintu ay qisadani saddex mar bay dhacday oo kala duwan soo socota saddex saxaabi oo kala duwan bay ku dhacday qisadan abu hurayra xadiidkan warinaya way ku dhacday abi ayuubin alansaari way ku dhacday mucaadi bni jabal way ku dhacday saddexda saxaabi ba isku sibay ugu dhacday dhegayse marka qisadoodii haddaad tan hesho inta kalena waad hesho waa isku mid weeyaan oo waxay ahayd in ay nebigu calayhi salaatu wasalaam waardiye ka dhigay iyagoo waardiyeynaya ayaa qof suurad bini aadan le laakiinse aanan ahayn oo sadaqadii iyo zakadii loo dhiibay raba inuu qaato yay qabteen inan waardiyo weeyaane habeenkii koowaad iyo habeenkii labaad iyo habeenkii saddexaad markay yidhaahdeen nebigan kuu kor yeelaynaa oonu kuu dhiibaynaa caawa ku sii dayn mayno intii hore waa ka cudurdaaranayay nebiguna calayhi salaatu wasalaam mar walba waa u sheegayay oo wuxuu lahaa sadaqaka wa huwa kaduub buu ku odhanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam markii u dambaysay laakiin intii hore waxaa lagu lahaa been buu kuu sheegay waseyacuud waana kuu soo noqon doonaa habeenkii labaadu yimid habeenkii saddexaadu yimid ma yiri kusii dayn maayo nebigan kuu geynayaa salawat wasalaamu caley markaasuu wax ku anfacaan kuu sheegayahay dhegayso annaga horta jinni baan nahay wax kaa ilaaliya ma kuu sheega haa aayatulkursiga ha moogaanan weliga haddii intaa la siiye isna waa iska sii daayey nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam sadaqaka wahuwa kaduub run buu kuu sheegay laakiin waa beenlow sidiisa kale ayb marka w can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ardah qaala wuxuu yidhi wakalanii rasuulu llahi sal اllahu alayhi waalih wasalam rasuulka alle wuxuu ii xil saaray bixifdi zakaati ramadaan zakaat ramadaan ilaalinteeduu ii xil saaray zakaatu ramadaan maxay tahay y zakaat lfiri wey macnaha bil ramadaan baa lagu jiraa bisha ramadaan hadii lagu jiro zakaatulfitriga maalinta bisha bilowdaba waa lasii bixin karaa maxaa yeelay maalinta u dambaysa ee la leeyahay biri waa ciid salaada ciidda haddii la tukado khalaas wey zakaatulfitri waa dhammaatay nebigu wuxuu yidhi waa sadaqatu min asadaqaat wixii xilligaa la qaado waa sadaqa min asadaqaat zakaatulfitri kuu noqon mayso marka ka horba iska sii bixi wixii la ururiyey marka waa kan nebiga calayhi sala slam saxaabadiibaa u keenaya bishii hadday dhalatayba markii la ururiyo waardiya loo xilsaaray abu hurayra way caawa marka xilligiisii wakalanii rasuul lahi sal اllahu alayh ali wslam rasuulka allah ii xilsaaray bixifdi sakaati ramadaan sakadii ramadaan inaan ilaaliyo faataanii aatin mid yimaadaa ii yimid fajacala wuxuu gudagelay yaxu min aacaami yaxu waa faraq gurasho wey inuu faraqa ku ridanayo min aacaami raashinkii faraqu ku guranaya faahadtuhu waa qabtay faqultu waxaan ku idhi laarfacanaka waa kuu koryeelaya ilaa rasuuli اlahi sal اllah alي wasalam rasuulka allaan kuu koryeelayaa tuug xadaya zakaat qaala wuxuu yidhi inii muxtaajun horta anigu dhegayso kow waa baahnahay wa calaya ciyaalun caruurna waa leeyahay wabiya xaajatun shadiida baahi daranna waa haysaa iyo faqri saboolna waa ahay macnuhu waa maxay waa qofkii ku baxda zakadii soo maaha marka wuu aatay wuxuu qaatayba inaga sii daa waa dadkii loogu talagalay fakhallaytu canhu waa iska dhaafay buu yidhi arahan ka aaday fakhallaytu farahan ka qaaday canhu xaggiisa faasbaxtu waa waa bariistay faqaala rasuulu اllahi sal اllahu alayh ali wslam rasuulka allaa ii yimid wuxuu igu yidhi ya hurayra maa facala asiiruka albaarixa iyaa u waramay makaa ka arkaya talo may rabuاlciza jala wacala alladii laa takhfa minhu khaafiya baa u waxyooday jalla wacala oo waa loo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu nbiga marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam gadaashi qof loo waxyooday ma leh hadaad aragto awliye ilaahay baan ahay xaaladaadan ka warhaya shaydaan baa u sheegay waxyi kuma soo degin isaga nebiga waxyi baa ku soo degaya calayhi salaatu wasalaam faqultu waxaan iri buu yidhi marka maa facala asiiruka albaarixa haddii laygu yidhi asiirku waa maxbuuskii qultu waxaan ku idhi yaa rasuulallah shakaa wuxuu ka sheeganayay xaajatan gaajo wa ciyaalan caruur faraximtu waa isaga naxariistay fakhallaytu sabiila waddadiisaan faraha oga qaaday oo iska dhaafay farahan ka qaaday waxaan ku idhi bax haddaba waa yahay faqaala nebiga markaan sidaa idhi wuxuu igu yidhi amaa innahu waxay ahaataba isagu qad kadabaka been buu kuu sheegay sayacuudu waana soo laaban doonaa waa beenlow been buuna kuu sheegay waana kuu soo noqon doonaa waa arki doontaa facaraftu markaasuu wuxuu yidhi abu hurayra rasuulku hadduu sidaa i facaraftu waxaan aqoonsaday saacaddaas annahu sayacuudu inuu soo noqon doono maxaa yeelay wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ila waxyun yuuxa liqowlihi sal allah alay slam waxaan ku aqoonsaday inuu ii soo laabanayo hadalka nebiga calayhi salaatu wasalaam ee ahaa inuu soo laabanayo farasadtuhu marka anna waa u dhuuntay buu yidhi irsaadku waxa weeyaan godkan u galay ilaalo dheer baan ishaan si fiican u furay fa jaaa siduu nebiga sheegayey buu yimid yaxu marka wuxuu gudagelay yaxu haddana inuu faraqa ku goranayo min aطacaami faqultu waxaan idhi laarfacannaka waa ku kor yeelaya ilaa rasuuli اllahi sal اllah alay slam faqaala markaasuu wuxuu yidhi dacnii idhaaf nin yahow fainii muxtaajun waa baahnahay wa calaya ciyaalun caruur baan leeyahay caawa un idhaaf la acuudu mar dambe ma soo noqonayo caawa un iska kaydhaafniyo faraximta ha isaga naxariistay buu yidhi fakhallaytu sabiila haddana farahan ka qaaday maxaa yeele nebigu muunan dhihin qaba caawa hadduu kuu yimaado ee waxaa la yidhi beenloowe waa kuu soo noqon doonaa markuu yimidna haddana caruur buu ii sheegtay haddana waa iska dhaafay buu yidhi naxariistii baa iga qaalib noqotay isagoo beenlow a maca oon ogahay inuu been sheegayo faasbaxtu waa waa beriistay faqaala lii rasuulu lahi sal ly slam baa ii yimid oo wuxuu igu yidhi ya abaa hurayra maa facala asiiruka albaarixa qultu waxaan idhi yaa rasuul allah shaka xaajatan iga sheegtay xaajo iyo wacyaalan caruur faraximtahu waa isaga naxariistay fakhallaytu sabiilah waddadiisaan u dhaafay qaala nebigo wuxuu yidhi qad kadabak been buu kuu sheegay waseyacuudu caawana ogo waa soo laaban doonaaye farasadtuhu aalia habeenkii saddexaad si fiican baan dhufayska ugu sii galay fajaءa waaba yimid yaxu isagoo faraqa ku guranaya min aطacaami raashinki faahadtuhu waa qabtay faqultu waxaan ku idhi laarfacannaka ilى rasuuli اllahi salى اllah alay wasalam rasuulka allaan kuu geynayaa wa haada tan maaragtaa caawa ah aakhiru alaain saddextii u dambaysay weeyaan maraatin saddexdii mar tii u dambaysay weeye caawa dib dambe kaaga yeeli maayo war tiri annaka tascumu waxaad sheeganaysaa saddexdaa habeenba anaka laa tacuud inaadan soo noqonaynin faqaala wuxuu yidhi maya caawa war kalaan kugu hayaa haye dacnii idhaaf fa innii anigu ucallimuka waa ku barayaa kelimaatin baan ku baraya yanfacuka allaahu biha ilahay u adiga wax kugu anfaco cilmi baan kuu kordhinaya caawa aadan hore u aqoonin oo muxuu yahay qultu waxaan ku idhi maa hunna maxay yihiin cilmigaad ii kordhinayso qaala wuxuu yidhi idaa aweyta i abu abuu hurayrow idaa aweyta ilaa firaashika gogashaada markaad tagto faqra akhri aayat اlkursi aayat اlkursi ha ka tegin weligaaba fainnahu lan yazaala intaad aayadda akhrinayso habeenkii markaad seexanayso ka intaadan seexanin ka hor markaad akhriso fainnahu laa yazaalu ka zuuli maayo calayka dushaada min allaahi ilaahay xaggiisa xaafidun mid ku ilaaliya walaa yaqrubaka intaa keliya maaha macnuhu waa maxay malag baa isla saacaddaa laguu soo diraya ma seexanin soo maa dhinacaad dhul ka dhigtay aayatulkursi baad akhrisay malag baa laguu soo diraya ku xifdiya habeenka walaa yaqrubaka kuu soo dhowaan maayo shayaanunna kuu soo dhowaan maayo xataa tusbixa ilaa aad waabariisatid bariisatid kuu soo dhowaan maayo markuu intaa ii kordhiyey waa nin wax ii kordhiye farahan ka qaaday bal aan arko caawana wuxuu xaaladiisu noqoto muxuuse rasuulka iigu jawaabi doonaa salawaat ullahi wasalaamu caleyh erayada wuxuu ka dhihi lahaa fakhallaytu sabiila faasbaxtu waa waa bariistay faqaala liya rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu iigu yidhi maa facala asiiruka albaarixa xalay ninkii aad qabatay ka waran qultu waxaan idhi yaa rasuul allah zacama wuxuu ii sheegay annahu yucallimunii sheekadii waa bedelay caawo wuxuu i yidhi waxaan ku barayaa kelimaatin yanfacani illaahu biha ilaahay igu anfaco haddaan sameeyo kelimaadkaas haddii aan ku dhaqaaqon ficil u bedelo oo intaanan seexanin ka hor aan akhriyo ilaahay igu anfacayo fakhallaytu sabiilah farahan ka qaaday qaala nebigaa weydiiyo wuxuu yidhi maa hiya nebigu waa ogyahay laakiin abu hurayra la rabaa in laga hubsado qultu waxaan idhi qaala liyo wuxuu ii yidhi idaa awayta ilaa firaashik haddaad u dunmatid oo aad tegtid ilaa firaashika gogashaada faqra akhri aayat alkursi min awaliha bilowgeeda xataa takhtim ilaa aad ka dhammaysid aayadda dhammaadkeeda ka gaartid alaaya allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu اlqayuum aayaddaa dhammee waqaala liya wuxuu igu yidhi haddaad dhammayso laa yazaalu calayka dushaada ka zuuli maayo min allahi ilaahay xaggi xaafidun malak ku ilaaliya walan yaqrubaka kuu soo dhowaan maayo walan yaqrabaka kuu soo dhowaan maayo shayطaanuna kuu soo dhowaan maayo xataa tusbixa ilaa aad ka waabariisatid jawaabtii marka waata nebiga calayh salaatu wasalaam faqaala nebiyu sal allah alay slam wuxuu yidhi ama inahu isagu ma aragtaa qad sadaqaka markan run buu kuu sheegay wa huwa laakiin asalkiisu kadubun waa beenlow asalkiisu waa beenlow waa shaytaan laakiin caawa markuu ka baqday in nebiga loo rafcinayo uu og yahay inaan la daynaynin runtii iska sheeg buu yidhi marka marka meeshu waxa laakiin asalkiisu waa beenlowya wa huwa kaduubun sheekadii maxay ahayd ninkii beenowlw ahaa beenta sheegi jira beenta sheegi jira maalintii dambu dhulka ku galgashay war been waan sheegi jiri yare laakiin anuu dhulka galgalanaya may aragteen <laughs> macnaha waa iga dhab weeye caaw hmm. waa iga go tahay waa run weeyaan ama inahu ninkana marka shaydaanna waxay ka maraysaa inuu galgasho wey oo in la kor yeelayo nebiga loo kor yeelayo wuu ogya xaaladduna ay uusan baxsanaynin marka runtii iska sheegay wa huwa kaduubun taclam man tukhaaib marka abu hurayra la weydiiyey isagoo qof bini u qabtay un bay la ahayd oo ah, dadkaa ka mida ah masaakiinta laakiin xaaladdu sidaa maaha taclamu ma garanaysaa baa lagu yidhi man tukhaaibu ciddaad la hadlaysay mundu alaain saddex habeenood oo isku xiga qofka aad qabanayseed la hadlaysay kula sheekaysanaya ay sheekadoodin dhex maraysa ma garanaysaa yaa abaa hurayrata qultu waxaan iri buu yidhi laa maya ma aqaano qof bini aadan buu ahaa qaala nebigo wuxuu yidhi daaka shayطaan weeyaan talo lagu dhihi lahaa maxaa samayn lahayd <laughs> qof shaydaan qabtay uu habeenkii labaadna qabtay habeenkii saddexaadna qabtay habeen afraad ma soo istaagi lahaa meesha hmm. marka waxay daliil u tahay shaydaanku suurad bini aadan waa kuugu iman karaa qof ad taqaanid kuugu imanayaa waa dhici karta tashabuha noocaas ay keenshaha noocaasoo kale ilaahay waa siiye oo waa samayn kara ilaa ta nebiga mooyaane calayh salaatu wasalaam kuuguma iman karo abadan laakiin waa isaga kaasoo dhigi karaa cid walba wuu isaga kaasoo dhigi karaa walidaalika aad arkaysaa suufiyada qaarkood sheekh hebel baa meesha ka soo nuuray oo laga arkay iyo iyagoo ku dhahaya soo maad ark oo xaggaasuu ka soo baxay iyo urha shaydaan bay arkeen maynan arkin awliyadii qofku hadduu dhintay khalaas ma soo noqdo wax soo noqda lama sheegin nebigaa noo soo noqon laha alayh isalaatu wasalaam oo abubakar baa noo soo noqon laha oo cumar baa noo soo noqon laha oo cumaan baa noo soo noqon laha oo cali baa noo soo noqon lahaa ha sheegin iyagaba haddaynan soo daahirin oo aan laga arkin soomaaliya ku kaloo sheekh cabdiqaadir oo ku dhintay baqdaadna maxaad u malayn marka suurtagal maaha waxaasi wax caqliga galaa jira suurtagal maaha mm, sheekh hebelow baa la yidhi baddii oo sii qarqoomaysa yuu gacanta qabtay isagoo maashoonaya bannaanku u saaray way ka mid tahay marka laga warramayo sheekh cabdulqaadir sheekh weys marka laga warramayo sheekh sayidi axmed badawi marka laga war kulli taraajimtooda way iska soo wada qaateen kulli sheekh walba un sidaas wey xataa sheekh maxamed rabiic waan arkaya tarjamadiisa iyagoo ka warramaya oo dhahaya nin baa e, baddii doontii kula degtay oo sheekh maxamed rabiico wuu yidhi gacantuu soo qabtay bannaanku u saaray kulli waa sidaa awliye walbaba kadib wey waxaasoo dhan been weeyaan haddii ay dhacdoba shaydaan wey hadday dhacdoba waa shaydaan weeyaan rawaahu اlbukhaariy وcan abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu ana rasuul اllahi salى اllahu alayh walih waslama qaala wuxuu yidhi man xafida qofka xifdiya qofka xifdiya can abi dardaai radi allahu tacala canhu ana rasuul اllahi salى اllahu alayh ali wasalam qaala wuxuu yidhi man xafida qofka xifdiya cashara aayaatin toban aayadood oo min awali suurati اlkaafi riwaayad kalena waxay odhanaysay min aakhiri suurati اlkaafi awali suurati اlkahfi suurat اlkahfi horaanteeda tobanka aayadood ee u horeeya qofka xifdiya cusima waa laga dhowraa min adijaal ay min fitnati dijaal weeyaan dijaal fitnadiisa waynu arki doonaa kitaab اlmulax wاlmaathuur baana loogu keeni doonaa kitaabka u dambeeya weeyaan aad bay u cajaa'ib badan tahay qis aad iyo aad u cajaa'ib badan wey nebigu nooga sheekayn doona alayh الsalaatu wasalaam xadiid abi ruqiyata tamiimna awsin addaari ninkii indhaha soo saaray weye dijaal ee soo arkay marka qisadiisu halkaasay noogu iman doontaa fidnadiisuna waa daran tahay waa laga ilaaliya fidnadiisa nebiguna waatuu yidhi gadaashay idinkagamaana tegin fidno ka dhib badan oo ka shido badan masiixu dijaal marka waxa kaa dhowraya kaa ilaalin karaa waxaa ka mida suuratlkahfi tobanka aayadood ee u horeeya inaad xifdisid wa fii riwaayatina waxaa ku soo arooray min aakhiri suurati lkahfi iyadana waa soo aroortay marka labadaba ha ka tegine tobanka u horeeya tobanka u dambeeyaba xifdi rawaahumaa labada riwaayadoodba muslimun baa wariyey iyadoo dhanba xifdi oo sababtay tahay suurat اlkaafi waxay noogu iman doontaa jumcaha in la akhriyo halkaasay noogu iman doontaa fadligeeda wa can ibni cabaasin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma baynamaa jibriilu calayhi الsalaam xilli uu jibriil qaacidun fadhiyo cinda اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam samica wuxuu maqlay naqiidan cod shanqar weeyaan min fowqihi xagga kore albaab furmaya shanqartiisa naqiidka la yirahda albaabku marka la furayo shanqarna uu leeyahay muxuu sameeyaa qiiq baa ka yeeraysa albaab la furaya ayuu maqlay xagga sare weliba ah nebigayaa la jooga calayhi salaatu wasalaam jibriil baa la jooga albaab baa la furay samadii xaggeedii ah farafaca ra'sahu madaxiisuu kor u qaaday faqaala markaasuu wuxuu yidhi haada kan ma aragtaa shanqartaas weeyaane baabu min asamaa'i albaab samada ah weeyaan futixa alyowma maanta la furay walam yuftax qad weligii lama furin ila alyowma maanta mooye albaabkan maanta mooye weligii hore looma furin fanazla minhu albaabkaasi waxaa ka soo degay malakun baa ka soo degay faqaala markaa nebiga wuxuu yidhi jibriil baa wuxuu yidhi haada malakun nebi muxamedow kani waa malag adigu arki mayside nazla ila اlardi dhulku u soo degay lam yanzl muunan soo degin qau weligii ila اlyowma maanta mooye albaabkan weligii lama furin lamana maanta ka hor weligiina waxaa ka soo degay malag aanan hadda ka hor soo degin dhulka u soo degin fasalama nebigu waa salaamay calayhi الsalaaةu wasalaam markan wa qaala wuxuuna yidhi nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam isagoo la hadlaya abshir ku bishaarayso binuurayni laba nuur oo uutiitahumaa lagu siiyey lam yu'tihimaa labadaa nuur lama siinin nebiyun nebi lama siinin qablaka adiga kaa horriye wixii nebi ahaa iyo rasuul ahaa ilaahay soo diray labadaa nuur lama siinin maxay kale yihiin labada nuur faatixat alkitaab ku bishaarayso horta wa khawaatimi suurati albaqara labada aayadoodee u dambeeya suurat albaqarana ku bishaarayso lan yaqra'a lama akhriya labadaasi suurat اlfaatixa iyo labada aayadood u dambeeya suurat اlbaqara lama akhriyo bixarfin minha xaraf ka mida lama akhriyo ilaa ucطiitah waa lagu siinaya yacni ajarkoodii weeyaan rawaahu muslimu annaqiid la yirina asawt weeyaanoo waa codki weya albaabka marka la furayo baabu isticbaabi alijtimaaci cala alqiraa'ati wuxuu u baab yahay alistixbaabi in la jeclaystay alijtimaaci in la kulmo cala alqiraa'ati akhriskii marka qur'aanka la akhrinayo وعn abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيh ali waslm wuxuu yidhi wma اjtamaca ma kulmaan qowmun qowm ma kulmaan fii beytin kuma kulmaan min buyuut illah ilahay guryihiisa ka mid ah iyaga oo yatluuna kitaab allah kitaabka ilaahay akhrinayaan wayatadaarasuunahu kitaabka ilaahay daraasaynaya baynahum dhexdooda macaanidiisii axkaamtiisii iyo wixii la mid ah ilaa hadday jiraan dad noocaasoo kale ah nasalad afar shay baa lagu abaalmariyaa kow nasalad calayhim waxaa iyaga ku soo dega dushooda asakiinatu xasilooni waxaa dushooda ku soo dega xasilooni waa kow wakhashiyathum waxaa hareeraysa alraxmatu naxariista ilaahay waa labo waxafidathum waxaa xifdiya waxafathum waxaa hareereeya almalaa'ikatu malaa'ig baa hareeraysa oo koobta weeyaan waa saddex wadakarahum allah ilaahay waa ku sheegaa fii man cindahu malau aclaa malaa'igta ah buu ilaahay ku sheegaa wuxuu idhahdaa unduruu licibaadi haula addoommadayda fiiriya ilahay baa ku faana malau aclaa buu ugu faanaa rawaahu muslimun macnuhu waxay tahay qur'aankii marka la kulmo e, qof walbaba beej akhrinaya iyo wixii la mid ah e, sida subci oo kale ah taasna way noqonaysaa rawaahu muslimun wallahu subxaana wa tacala aclam riwaayad kale way jirtaa